idhaha cabdilaahi bni jacfar qaala wuxuu yidhi ardafanii waxay fangeliyey rasuululaahi sala allahu calayh wasalam khalfahu gadaalkiisa daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah waifangeli macnaheedu waxay tahay sida labada qofoo mootada isla saaran midka dambe kaasaa la yidhaha irdaaf waxa way labada qofoo isdaba iska daba jeeda kan dambaa la yidhaha irdaaf marka daabadii uu hore ka saarnaayuu gadaal iga saaray wey gadaalu iga saaray ardafanii rasuululahi rasuulka allah sala allahu calayh wasalam ifangeliyey oo gadaal iga saaray khalfahu gadaalkiisa daata yowmin maalin fa asara ilaya wuxuu igu siraystay xadiian xadii xadiikaasoo laa uxadiu bihi aanan u sheegayn axadan qof qofkoo min annaasi dadka ka mid a ammaanaday ka mid tahay hadalka sirtaahoo qof kuu sheego inaadnan qof u sheegin saxaabadana nuucaasay ahaayeen anas ibni maalik waxa weeyaan halkaad aaday ay hooyadiis ku tidhi rasuulkaa wax ii dirsaday markaasay tihi maxay aheed wixii uu ku diray markaasuu sirta rasuulka dadka looma sheego markaasay ma dhihin manuhu iyadaadiga qarine waxay tihi waa fiican tahay maandhooba hal qof ha u sheegi dariiqii ah, xaq ahayd ku suganta nuucaasay ahaayeen saxaabadu ammaanada ugu waaweyn ayay ka mid tahay hadalka labada qof ka dhexeeya qofku inuusan qof kale gaarsiin fa asara ilaya wuxuu igu siraystay nabigu xadiian hadal hadalkaasoo laa uxadiu bihi aanan u sheegayn axadan qof qofkoo min annaasi dadka ka mida wa kaana axabu maa shayga loogu jacayl badan yahay wuxuu ahaa oo istatara bi uu isku asturo rasuululahi rasuulka ilaahi sal اllahu calayh wasalam lixaajati markuu xaajo gudanaha hadafan taag hadafka waxaa la yidhaha martafaca min alardi meesha dhuludheelka dhurta dheer dhulka meesha xoogaa dheer inuu ka degto oo dhulka shadiisa u tago marka martafaca min alardi wey dhulka meeshiisa saraydo dheer wey meeshaasoo kale inta ka degto inuu ayada isku aadiyo waa jeclaa meelaha ugu jecel yahay inuu ku xaajo guto ku gambado oo isku asturay ahayd wa kaana axabu maa shayga loogu jacayl badan yahay wuxuu ahaa oo istatara uu isku asturo bihi maagaas rasuululaahi sal اllahu calayh wasalam lixaajatii liqadaa'i xaajatii xaajo gudashadiisa iskugu asturo hadafan meesha taagga ah ow amase xaaisha naqli geedtimireedyaalka isku duuban xaaishu naqli waxaa la ihahdaa geedtimireedyaal badan oo isku meel ka baxay oo waxa ka sheeya aan la arki karin inuu dhex galo ila suuliyaal ma jirin mararkaas marka geedtimireedyaalkaas inuu galo iyo inuu meel taagahoo dheeroon dadku ka sokeeyeen inuu ka shamaro taagga oo uu taaggaas isku aadiyo labadaasu u jeclaa wuxuu nabigu isku asturo sala allahu calayh wasalam qaala cabdulaahi bnu jacfar wuxuu yidhi fadakala nabigu waa galay xaa'idan aseendo xaaidka waxa la dhaha beerta derbigu ku wareegsan yahay beer timir ah oo derbi ku wareegsan yahay beertaasoo lirajuli nin u sugnaatay rajulkaasoo min al ansaari ansaarta ka mida ah. faydaa isla markii uu nabigu beertii galay jamaalon rati ayaa mawjuudun meeshii laga helay ratiyaa taagan beerta dhexdeeda ratiyaa taagan beerta dhexdeeda sayda isla markiiba jamaalun rati ayaa mawjuudan laga helay falamaa ra'aa ratigii markuu arkay annabiya nabiga sala اllahu calayh wasalam xanna waa ololey ratigii markuu nabiga arkay sala اlahu alay waslm u ololey wadarafad waana illimayday caynaahu labadiisa indhood ratigii markuu nabiga arkay sala اllahu calayh wasalam waa guuxayo sida maaragtay geela marka haddii neefka inta laga soo xidho geeli uu ka tago waa dhawaaqaa geelu waa waqayliya geelis iya ka maqan marka qaabkaasoo kale ayuu u guuxay oo u dhawaaqay ratigii waana illimeeyo labadiisii indhoodba illina ka daadatay markuu rasuulka arkay sal اlahu alيه wasalam faataahu nebiyu nabigaa ratigii u yimi salى اlahu alيه wasalam famasaxa nabigu waa masaxay difraahu labadiisa mergi meeshaas geela wuxuu ku leey khaasatan awrta weliba laba mergi oo buurbuuran meesha jeegada ah oo inta dhidida madoobaata labadaas meelooduu ka masaxay marka ma nabigu waa aamusine ilartigu waa booya waa ilimayne nabigu marka waa aamusina waa salaaxa waa salaaxa waa salaaxa waa salaaxa ilaa uu aamusay fasakata waa aamusay rartigii ilintiina waa joojiyey orolki iyo booyintiina waa joojiyey faataahu ratigii waxaa u yimid annabiyu nabiga salى اlahu calيه wasalam famasaxa wuu masaxay difraahu labadiisa qadaad amase waxaa ta labada margi oo uu ka dhidido fa sakata waa aamusay fa qaala nabigu wuxuu yidhi man rabbu haada aljamal yaa iskale ratiga haddii la idhaha rabbulbeyt waa qofka guriga leh rabbulibil waa qofka geela leh man rabbu haada aljamal yaa iskale ratiga liman yuu u sugnaaday haada aljamalu waa kale yaa iskale ratigan wey liman yuu u sugnaaday haada ljamalu fa jaaca fatan wiil dhallinyaraha yimid wiilkoo min alansaari ansaarta ka mid a fa qaala wuxuu uhi lii anuu ii sugnaaday yaa rasuulalahi rasuulka ilaahow fa qaala wuxuu uhi afalaa tattaqi allaah war ma waadan ilaahay uga baqayn fii haadihi lbahimati xayawaankan war maa ilaahay uga baqda xayawaankan maxaad u dulminaysaa ratigan maxaa u dulmisay rabbi ma uga baqdid xayawaankan afalaa tattaqi allaah ilaahay miyaadan uga baqayn fii hadi lbahimad xayawaankan allatii xayawaanka malaka malaka kallaahu iyaaha ilaahay kugu milkiyey allatii xayawaanka malaka kallaahu ilaahay kugu milkiyey iyaaha xayawaanka fa innahu ratigaanu shakaa ilaya waa ii soo dacwooday wuxuu iiga soo dacwooday annaka adiga tujiicuhu inaad gaajaynaydo oo wa tud'ibuhu aad dhibaydo wuxuu waana idhimaya ah, de ka war nabigu waa fahmay hadalkiisa ah, nabigu waa fahmay nabiga xataa dhagxaana la hadli jiray dhagaxan hadda aqaanuu yihi nabigu sal اlahu alay waslm oo intaan ilaah rasuulka iga dhigin islaami jiray asalaamu calayka ya muxamed uu leey markaan soo ag maraba waa islaami jiray ah, ratigiina hadalkiisii dadku olol iyo qaylay u haystaan laakiin ma ahayna nabigu la hadla sal اlahu alay slm nabiguna waa fahmay wuxuu yidhi gaaju ii dil wa iska kay rarana waxaanan awoodin isaara gaajayna marka xayawaanka in qofku ilahay uga baqa nabigu sal اlahu alay slm wuxuu sheegay bisad ama mukulaal haweeney a meel ku xirtay waa ay dhimatay naarta ilahay ku tuura islaamta maxaa yeelay mana cunto siin siimana dayn meelahaas qashina ka raadsatay waa bisad maxaad u malaynaysaa marka dameer oo adiga meeshan kugu xihan oo aad saarayda wuxuusan awoodin oo inta nabar dhabarka ka daluliday qori maalin wasto aada uga mudaydo waxa weeyaan waa dulmi ah, la rabo inay waajib tahay dadka maamulka iyo dowladuhuna inay soo farageliyaan oo yidhahdaan ma la aqbali aan sidaa haddii kale ciqaab a ka soo degay ah, ciqaaba ka soo degay maamulladu waxaa la raba inay soo farageliyaan oo yidhahdaan nabarkan xaal loogu yeelo ha qofkii la arko dameerkiisao dhabarka nabar ku leh waa la xidha oo intaasoo ciqaab intaasuu leeyahay waa in la ciqaabo waa dulmi amnigooda dadka kuwa xayawaanka la sugayo ah, ka midig xooluhu oy waajibka tahay ma yeeraana li hadli ma karaan rasuulkii ma joogo lama hadlayo dadka kalena mar woo yaqaanin ah, waana cuquubooyinku meelahay ka soo degaan waxyaalaha aan hadlayn xayawaanka aan hadlayn caruurta aan hadlayn in la dulmiyo oo waxyaalaha ciqaabka lagu muto ciqaab addunya mid aakhiraba marka ixsaanka macal xayawaanka islaamka loo sameeya leeyihi iska daa waxa weya insaanke fainahu ratigii shakaa ilaya waa ii soo dacwooday anaka niyahu adiga tujiicu inaad gaajaynaydo wa tud'ibuhu aad dhibaydo rawaahu abu daawuuda wariye laba kun شhan boqol afartan iyo sagaal wasaxu اalbaaniyu fiih albaanina waa ku saxiixi alkhuluq اlxasan dhaqan wanaagga laa yubdalu looma bixiyo lilkhalqi makhluuqa faqad wax wanaag lagula dhaqmo ilaahya ugu horeeya xaqa allahba ugu horeeyaba xusnulkhuluq marka la yidhaah waxa ugu horeeyaba waa xaqa alle isaga ugu horeeya alkhalqu alkhuluqu dhaqanka alxasanu wanaagsan laa yubdalu looma bixiyo lilkhalqi makhluuqa faqad oo kaliya mimaakii waxaa ka mid ah yadullu ku tusaa calaa ahmiyati mowduuci اlkhuluq dhaqan wanaagga mowduuciisa muhiimadda uu leeyahay ana rasuulalahi rasuulkii alle sala اllahu calayh wasalam jamaca waa kulmiyey albira daacada kulahu dhammaantiis fiihi fii xusni اlkhuluquu ku kulmiyey nabiga sala اllahu calayh wasalam waxaa la weydiiyey daaco ilaah la caabudo maxay ta markaasuu yidhi waa xusnu اlkhuluq daacada dhan oo ilaahay la caabuda waa xusnu اlkhuluq nabi maxamed aa yidhi sala اllahu calayh wasalam daacada ilaahay la caabudo ha ahaato caqiidada qalbiga ku jira ha ahaato acmaasha muuqata dhammaan waa xusnulkhuluq saasuu yidhi waa qof wanaag ilaahay kula dhaqmay qofka oo waxa wey ilahay caabudaya mimaakii waxaa ka mida yadullu kutusaa calaa ahmiyati mowduuci اlkhuluq dhaqan wanaagga mowduuciisa ahmiyadiisa ana rasuulalahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam jamaca waa kulmiyey albira daacada kulahu dhammaantiis fiihi fii xusni اlkhuluq ayuu ku kulmiyey facan nawaas bni samcaan waxaa laga wariyay alansaari qaala nawaas wuxuu yidhi sa'altu rasuul allah rasuulka allaan weydiiyey sala اllahu calayh wasalam can ilbiri daacada rasuulka alla waxaan idhi rasuulka ilaahay ow daaca ii sheeg ilaahay la caabudo ilaahay la adeeco ii sheeg wlimi dembigana waa weydiiye dembina ii sheeg qaala nabigu wuxuu yidhi faqaala nabigu wuxuu yidhi albiru daaco xusnulkhulq waa dhaqan wanaag daacoo dhan waa dhaqan wanaag ilaahay wanaag kula dhaq makhluuqiisana wanaag kula dhaqan dhammaan noolaha insaanka banu aadanka kaliya maan xayawaanka kulli wax walba wanaag kula dhaqan sidaas weeye daaco faqaala nabig wuxu uhi albiru daacadu xusnu khuluqi wey walimu dembina maa shay weeye xaaka ku wareega fii satrika laabtaada dembi ma rabtaa oo wax ma samayda ma iska dayda ma samaydaa qalbigu uusan ku deganayno ku faraxsanayn wakarihta aadna nacdo an yadalica calayhi naasu dadku inay kugu arkaan waxyaalaha dadku inay kugu arkaan aadan jeclayn waa kaasaa dembi darab qof hadda gangestar noqdayoo murxay lagama hadlaayo qof waxaa ji qof intaa marka dambe waxaa weya murxa oo khabiif oo halkaas xumaanta iskaga samayn kara laakiin qof muslima nabigu wuxuu allaha nin saxaabiyu la hadla qofka muslimkaa ee taqwada leh waxyaalaha xumaanta naftiisu ku xasili mid hadda waxaad arkaydaa fiiri caruurtu markay fasaadi rabaan sigaarka dhuqdhuuqu bilaaba duu macalinka ujeeda waa tuura waa ku istaaga duu aabba ujeeda waa tuura duu hooyo ujeedo waa tuura laakiin marka dambu marxo iska gangestar noqdo iyagu ku afuufa markaas maruu dhintay wey qalbigu madoobaaday lagama hadlaayo marka kaas marka qofka shayga xumaanta ah hadduuba iimaan leeyahay qalbigiisu ku degima hadda nin caqli badana yidhi dhammaan wuxuu yidhi dadku waxa ay weydiiyaan hadday boqol su-aalood soo qoraan boqolkaas siddeetan waa xaaraamu sida badan xalaasha waa wax iska cadcad laakiin waxa badan ee dadka ay weydiinayaan culummada waa xaaraan ay qiil u raadinayaan sida badan shakiyaa ka gela xaaraan markay uunta markaasu kanu weydiina jawaabtuu raba haduusan ka helin kan kanu weydiina un yaa nu yihahdu ka raba waxaad moodaa in la yidha hadii nu lagu yidha aakhira nabadu waa mm. sidaasna mahayn waxaa la rabay in shakiba hadduu galay sidii nabigu ku yidhi sala allahu alay wasalam dac maa yariibuka hor wixii shaki kaa gala ka ta ha eeladaysan hana ka daba wareegin sidii sadaa saasay eh. faqaala nabigu wuxuu idhi albiru daac oo dhan xusnu اlkhuluq waa dhaqan wanaag walimu dembiguna maa shay weeye xaaka ku wareega fii satrika laabtaada wakarihta aad dhibsato oo aad nacdo an yaطalica calayhi naasu dadku inay kugu arkaan rawaahu muslima wariyey walaa rayba waxaan shaki ku jirin annahu shaniye yadkhulu waxaa soo gelaa fii xusni اlkhuluqi dhaqan wanaagga waxaa soo gelaya adta'adubu edebqaadasho macallahi ilaahay laga edab qaato in ilaahay laga edab qaato ilaahay laga dhowrsado ilaahay layska ilaaliyo ilaahay laga cabsado walaa rayba waxaan shaki ku jirin annahu shaaniye yadkhulu waxaa soo gelaa fii xusni اkhuluq dhaqan wanaagga adta'adubu edab qaadasho macallahi ilahay la jidhkiisa la edab qaato wa minhu waxaa ka mid ah edab qaadashada aliimaanu in la rumeeyo bihi bilaahi alle subxaana ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog bal iska badayo huwa iimaanku owlaa maa waa shayga ugu horeeya oo dakala soo gelaya fi ta'adubi bal iska badaaye huwa iimaanku owlaa maa waa shayga ugu horeeya ugu xaqnimo badan oo dakala soo gelaya iihi fiihi fii xusni haada almacnaa macnahana ku soo gelaya dhe bal iska badaayo huwa iimaanku awlaa maa shayga ugu xaqnimo badanoo ugu horeeya weeyo dakala uu soo gelayo fiihi iimaankaba haada almacnaa macnahan oo ah xusnu اlkhuluq waa shayga ugu horeeyu soo gelayo lianna kelimata albiri kelimadda la yidhaha biri tuطlaqu waxaa lagu iطlaaqaho lagu magacaabaa calaa ficli jamiici daacaat daacaadka dhammaantood samaynta la samayna daacaadkao dhan samaynta la samayna waxaa la yidhaha xusnu اlkhuluq لأنa كلimaة الbiri kelimada la ydhaha biri tuطلqu waxaa lagu iطلاaqaa calىa ficli جamيici طaacaat daacaadka dhammaantood samaynta la samayna qaala iبن rajab wuxuu ku yidhi fii شharxihi شharxiisa لhada الxadiiث u شharxa fii kitaabihi jaamiع الculuum والxikم صفxada saddex boqol toddobaatan iyo sagaal saliim ciid hilaali midka uu tahdiibiyey min macna albiri waxaa ka mid uu yidhi min macna albiri waxaa ka mid ah an yuraada in loola jeedo bihi biriga ficlu jamiici daacaad daacaadka dhammaantood samayntooda daacaadka addaahirati muuqata iyo walbaatinati midda qarsoon ka qowlihi tacaala sida ilahay hadalka uu yidhi laysa albira daaca ma ahan an tuwalluu inaad jeedidaan wujuuhakum wejiyaalkiinna qibala almashriqi qorax ka soo bax xaggeeda waalmaqribi qorax u dhax xaggeeda yahuudda iyo kirishtaanka ayaa qolana u tukataa qorax ka soo bax qolana qorax u dhac markaas leeyiin annagaa biri iyo daac oo dhan kulminnay maxaa yaele qoraxda meeshay ka soo baxdaan u jeesanay kuwii kalena waxay leeyiin daac laysa albira daaca maahan an tuwalluu inaad jeedidaan wujuhakum wejiyaalkiinna qibala almashriqi qorax ka soobaxa geed waalmaqribi qorax udhaxaggeed walaakina albira daacada waxaa loola jeedaa dalbiri mudaafaa loo soo qadarin walaakina albira walaakina dalbiri daacada qofka u saaxiibkaa man qof weeye aamana rumeeyey bilaahi allah waa qof ilaahay rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka dambena rumeeyey waalmalaa'ikati malaa'igtii rumeeyey waalkitaabi kitaabka alla soo dejiyey rumeeyey wanebiyiina nabiyaalkii rumeeyey wa aata almaala maalkiina bixiyey wa aata almaala maalkiina siiyey calaa xubbihi maca xubbihi isagoo jecel oo maalka aad u jecel qof naftiisii ka maroojiyey oo siiyey dawi lqurbaa dadka qaraabada u saaxiibka walyataamaa dadka agoonta walmasaakiina dadka danyarta wabna sabiili qofka musaafirka wasaa'iliina dadka tuugsana wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi addoommada le xorayntooda ku baxshay maalkiisii wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi qooraha le xorayntooda ku baxshay wa aqaama asalaata oogey waaata zakaata sakada baxshay walmufuuna dadka biriga u saaxiibkaa walmufuuna waa dadka oofiya bicahdillaahi ballanka alle idaa caahaduu hadday ballamaan oo ay dad la ballamaan waa dadka ballanka aan ka bixin ballanka ilaaliya dadkaas weeye dadka daacada ku sugan ilaah wuxuu idhi subxaana wasaabiriina waamdaxu waxaan ammaanaa waamdaxu waxaan ammaanaa asaabiriina dadka sabra filba'saa'i gaajada daran ku sabra ee hadday gaajoodaan aan tuugada ahayn aan argagixin sabra xalaasho quuta wadaraa'i xanuunka daran dadka ku sabra ee hadday xanuunsadaan aan sixroolayaalka iyo waxsheegga iyo meelaha daran ka daba wareegin oo aan dhihin maxaan sameeyaa qof buu ka boqolu taliyaa la yidhi waa iska jiranoo waa iska wareega war haddaad jirato waa imtixaan ma ahan inaad aaddo shayaadiinta ma ahan inaad jinni wax u qasho oo aad wax yabaraydo ma ahan waa inaad sabarto allah ku imtixaanay waa lagu fiirina inaad imtixaanka ku dhacday in kale dadkaas wey dadka biriga u saaxiibkaa wadaraa'i xanuunka daran dadka ku sabra weeye wa xiina alba'si dagaalka jihaadkaa ee muslim iyo gaalo ka dhexeeya qofka ku sabra qofkaasaa la yidhaahdaa biri iyo daacu ku sugan yahy ilaa wuxuu yidhi ulaaika inta lasoo tilmaamay oo tilmaamaa dadka iskale aladiina waa dadka sadaquu runta ka sheegay iimaankooda dadkaas weeye waxaa kale waa afka baarkiisa ah, laakiin dadka iimaankooda run ka sheegay waa dadka tilmaamahaas lasoo sheegay iskale ulaaika dadkaas lasoo tilmaamay aladiina waa kuwa sadaquu runta ka sheegay iimaankooda wa ulaaika dadkaas lasoo tilmaamay oo tilmaamahaas leh humulmuttaquuna waa dadka alla ka baqa dadkaasaa la yidhaha laysa albira daaca maahan an tuwalluu inaad u jeedidaan wujuuhakum wejiyaalkiinna qibala almashriqi qoraxdu dhankay ka soo baxdo waalmaqribi qoraxdu dhankay u dhacdo walaakina albira walaakina dalbiri qofka daacada u saaxiibka man qof weeye aamana rumeeyey billaahi allah walyowmi maalinkii rumeeyey maalinka alaakhiri dambeeya in lays qabri jiro qabriga laysku su'aala dadka gabal qabriga janno lagu siina dadna lagu cadaaba waa dadka rumeeyey in laysoo bixina laysxisaabina siraad la mara qaybna naar loo dhiga qaybna janno loo dhiga dadka waa dadka rumeeyey wal malaaikati malaa'igtana rumeeyey wal kitaabi kitaab kasto alla soo dejiyana rumeeyey wa wanebiyiina nabiyaalkii rumeeyey wa maala maalkiina siiyey calaa xubbihi maca xubbihi asagoo jacayl uu jecel yahay ay la jirto dawil qurbaa qaraabada dadka u saaxiibkaa siiyey walyatamaa agoontii siiyey walmasaakiina danyartii siiyey wabna sabiili musaafirkii siiyey wasaa'iliina dadka tuugsanaa siiyey wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi qooraha la xorayntoodana ku baxshay waa qaamo salaata salaada oogay wey dadka biriga u saaxiibkaa wa aata zakaata waa dadka sekada bixiyey walmufuuna waa dadka oofiya bicahdin ballankooda idaa caahaduu mar haday ballan galaan haday dad la balan haday ilaahay balan la galaan waa dadka balanka aan ka bixin dadka biriga u saaxiibkaa wasaabiriina waamdaxu waxaan ammaanaa asaabiriina dadka ku sabra filba'saa'i gaajada daran wadaraa'i xanuunka daran wa xiina alba'si wakhtiga dagaalka ee muslim iyo gaala dagaalamayaanoo jihaadka ulaa'ika dadka tilmaamaha lasoo sheegay ku sugan aladiina waa kuwa sadaquu runta ka sheegay iimaankooda wa ulaa'ika dadkaasu hum ayaga a almuttaquuna dadka ilaahay ka baqa ah wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina